ama bacd waxaynu maraynay baabka ka warramaya adaabta qofka muslimka ahi uu baahidiisa u gudanayo ama uu u xamaam qaadanayo xaajadiisa ayaynu soo maraynay xadiidka afar iyo siddeetanaad uu nabigu diilay calayhi salaatu wasalaam in qiblada wanaagsane sharafta leh loola jeesto ama dabada loo jeediyo saxariya kaadiya wixii la mid ah taa wuu diiday badiil buu keenay markaa nebigu halka lala qaabilayo walistabcat bada imaam waxa ay ka wariyeen can abi ayuba alansaari radia allahu canhu nebigu wuxuu ihi falaa tastaqbilu lqibla war qiblada ha ula jeedsanina walaa tastadbiruuha dabadana ha u jeedinina bikaa'itin saxaro walaa bawlin iyo kaadi kaadiyo saxaro mid midna hawla jeedsanina dabadana ha u jeedinina walaakin shariquu bari ujeedsada jeedsada ama galbeed ujeedsada badiilkaasuu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam halkaa iska daaya laakin halkaa ujeedsada xadiidku saasuu inoo faa'iideeyey inaan loola jeedsanayn dabadana loo jeedinayn kacbada dadkan sharcigu uu farayo markan uu leeyahy galbeed waa ka jeedsada sharcigu dee wuxuu u dejinayaa ummadoo dhan buu shaaric u yahay oo sharciga loo dejinaya marka imika bari iyo galbeed ujeedsada waxay huseynaysaa inagiiyo reer madiina oo reer madiinana waxay usoo tukanayaan hawd waqooyi baynu tukanayna labadeenaa qolo waa waybeed inaynu qaabilno laakiin alkacba almusharafa ciddii ka xigta kacbada bari galbeed lafteeda dee iyagu waa inay hawd iyo waqooyi ula jeedsadaan sida reer shaam iyo bariga iyo eeshiyaanka xaggaa bariga degan iyagu waa inay ula jeedsadaan hawd iyo waqooyi ilan waxaa shaaricu ummadun baa loo dejinaya sharciga marka macnaheedu waxa weeyaan hala qaabilinadaasubaa asala waxa aynu ka fahmnoo kale xusnu tacliimi nabiyi sala allahu calayhi wasalam ummadda sida quruxda badan ee wanaagsan ee nebigu dadka uu wax u barayo oo markoo sida qaaligu uu wax diido hadmin uu ku sameeyo meesha ka saaro waxbuu ku bedelaa wax kastoo la xarimo u bedelaa marka halkaa ha ula jeedsanayno laakiin halkaa ula jeesada lama odhan nin macnaha xadiidku wuxuu diidaya hadduu culima qastaanu nahaydi baa la diidaya dhan walba ha ka soo jeesta lama odhanine labadaa meelood iska daa lakin labadaa kale la qaabila bici jamca bidaraahimi uma ishtari bidaraahimi janiiban xadiidkii markaa beeca inagu iman doono kale sidaasay tahayo waa waa lfatwa habku nebigu dadka ugu fityoon jiray inuu waxna u diido waxna u sallaxo waxa la kaalay khilaafka culimada haddaynu soo ururino waxa uu ku soo ururayaa saddex qowl qolana waa loola jeesan karaa qaar yidhi loolama jeesanayo iyo qaar kala qaaday marka qolada tiri waa loola jeesan karaa waxa ay qaateen xadiidkii ibnu cumare uu lahaa gurigaa dusha ka fulo waxaan arkay nebiga oo kacbada xaggaa dambe u jeediyey qolyaha le loolama jeesan karana xadiid kale qaatay qowlka see dhexdhexaadka ahi waxa weeye in la jamciyo labada nasboo la isu geeyo oo la yidhaahdo qofku markuu meel bannaan joogo xadiidkana lagu camal falayaa oo ah inaan xagga dambe iyo xagga hore toona loola jeedinay <clears throat> kacbada loo jeedinayn laakiin marka uu qofku meel dhismaa ku jiro dee wuu ku qasban yahay inuu ujeedsado ama dabada ujeediyo kacbada sida xadiidka ibnu cumar uu sheegayo ee uu arkay nebigo xame ujeediy ilmo yaro ciyaal ahaa guriga dushiisu fuulay suuligii baa umuuqday nebigoo xaggaa dambe ujeediyey buu arkay qiblada waqooyina ujeeda markaa saasaa lagu jamcinaya hadday meeshu dhismo tahay waa ku qasban yahay qof laakiin hadday batu ikhtiyaar leeyahay dee bari iyo galbeed ha ula kaco ama ha ka jeedsao marka labadii xadiidba saasaa loogu wada camal fali karaya idaafatan ilaa dalik taa aynu kusii daraynaa marka horeba dhismaha qofka muslimkaa ah uu dhisayo ama injineerku dhisayo ama milkiiluhu uu dhisanayo waa inuu noqdaa mid qorshaha diiniga ahayna uu la socdo oo injineerku waa inuu ku xisaabtamaa xamaamada marka uu samaynayo ku caam ku khaasaba xadiiska waa inuu haystaa daddaa waxna dhisayo xadiiskana yaqaana oo wax uga baxsan yihiin wixii ka kuseeyay dee waa inuu noqdaa saa darteed waa in laga jeediyaa marka horeba shirkadaha wax dhisaa waa inay taa ku xisaabtamaanoo xaggaa loo jeediyay iyo xaggaa oo qofkii u qaabili karin ehm, dabadana ugu jeedinin taasaa wanaagsanba mar la haddii markaa aanu kan wax dhisaya xusuusnayn qofka hantiilaha waa inuu idhahdaa war sidaa ii yeel adugu naqshadaada meeshaa doonto ujeediyo laakiin intaa ku wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi ina anabiya sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu uhi man ata alghaa'ita qofka yimaada xamaamka falyastatir falyastatir buu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ha isqariyo qofku hadduu xamaam galo ama cidlaba deex ku xaajo gudanayo dadka ha iska qariyo cawradiisa dadka ha ka qariyo ila waa xumays fidrada iyo abuurka wanaagsan qof kale wuxuu dareemayaa xumaan iyo diiqad iyo kadeed ka arka iyo ka lagu arkaaba marka amarkaasuu nebigu bixiyey xadiiskuna waa xasan an yajcala baynahu wa bayna annaasi sutratan tamnacu ru'yata cawrati si aan cawradiisa loo adag hadduu meel ku jiro waa inuu maaragtay cawradiisa asturaa hadii uu xamaam caama ku maydhanayo hadduu mid khaasa ku maydhanayo labada jeerba aan isqariyaan arrintu aanay noqonin sidaa dadkaa gaalada qaaqaawane Ehm, aan waxba ka xishoonaynin cawradooda isarkaya waana arrin waajiba ragguna inay qaarkood kale cawradooda eegaan waa xaraam dumarkuna inay is eegaan waa xaraam wey siduu rasuulkuba ahaa sala allahu calayhi wasalam ee u fogaan jiray xadiidkii muqiira aynu kusoo marayn wacan caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu calayhi wasalama kaana nabigu wuxuu ahaa ida kharaja min alghaa'id kolkuu xamaamka ka soo baxo qaala wuxuu odhan jiray gufraanak gufraanak akhrajahu alkhamsa wasaxaxahu abu xaatim walxaakim idku waa saxiix weeye waa qofkii mase dhamaysta adaabtii waxaa ka mid ah in uu ereygan yidhaahdo oo ilaahiisa uu baryo ducaysto inuu alla baryo oo uu ducaysto wey waxaa meeshii ka muuqanaya kufraanak dembi dhaafkaagaan ilaahay doonaya markuu leeyahy qofku dembi dhaaf weydiisanayo culimadu waxay leeyihin munaasabatu ducaa ina alinsaana lama khafa jismuhu bacda qadaai alxaajati wartaaxa min alada almaadi aladi kaana yuhkiw dakara dunuuba halkaasay qoladaas u saareen wixii cuslaynaya kolkuu iska reebay oo la roorayay qofku ayuu xusuustay dembigii cuslaynayeyna ilaahay wax kaloo cuslaynayaa jira hadduu kani ahaa culays jidhkayga ah culays kaloo jidhkayga qarsoon baa jiro dembiga ah ilaah iga dhac waxaa kaloo markaas lagu fasiray intii qofku halkan uu ku jiray ma kana yadkur allah de xusaynin marka halkaa qusuura yimi iyo waktiguu bilaa dikri ahaa ilaahw iga dhaaf waxaa saddexaada lagu fasiray sida kutubta hayso qofku waxa uu dareemayaa uu muujinayaa in ilaahay uu u nicmeeyey kol oo saaray wixii ku hillaa ee uu la ildaraa ee uu lahaa warxamaamka ii fura iigu dhaqsada buu lahaa markii hore dabeedna wuuba taagnaan lahaa marka wixii ilaahay uga raaxeeyey waxaasi waxa uu mudan yahay waa nicme eh shukri buu mudan yahay in ilaahay loogu mahadnaqo ilaahay shukriga ma wada gudan kara foo kufraanak halkaa ku jira iyo mahadnaqaa ah, ma gudan kara bal kasoo qaad maabano takhayal haddii qofkii uu ku xidhmo meeshii uu galo xaradii kasoo dhici weyda ama kaadidii inta dhaktar loo doonayay naftuba ka baxaysaaba kaadidii hadday kasoo bixi weydo qofkii intee oo saacadood buu dib usii haysan karaa waa arrin aada iyo aada u cajaa ilaahay u nicmada halkane kufraana markaasaa saxiixa waayo inta la odhanayo inaha kale maaragtay ducooyin kalaa soo arooray walaakin kullu asaaniidiha daciif asaaniideedaa maaragtay daciif wacan ibni mascuudi radia allahu canhu qaala ata nabiyu sala allahu alayhi wasalam min nebigu wuxuu yimi xamaam meeshii uu ku xaajo gudan lahaa waaya mintu markaa siliya tawkiid bay noqon halka ku xaajo guda laabuu doonay xaantu way ka horeynayaan fa amaranii wuxuu ifaray an aatiyahu inaan u keeno bihalaathati axjaar saddex dhagax oo uu ku istijoodo cabdillaahi bn masciya wuxuu ihi fawajadtu waxaan helay xajarayni laba dhagax walam ajid haalian dhagax saddexaad maan helin faataytuhu waxaan u keenay birawtatin xabadiga ah xabadiga ah ama saal ah xabad saalaah baan u keenay fa akhadahumaa labadii dhagax buu qaadayo wa alqa arawta midhkii saaladahaa wuu iska tuuray wa qaala waxaanu yihi innahaa riksun waa wasik iyo nijaas akhrajahu lbukhaari wa zaada axmed waaaraqudni labadaasi waxay kordhiyeen i'tinii bikayrihaa war saal wax kale ii raadi saale iga daayo wax kale keen ibnu khusayma wuxuu isagu kordhiyey riwaayo kale inahaa kaanat rawtata ximaar waxay ahayd saalo ximaar macnaha dameer saaladii bay ahayd dameer saaladii ayay ahayd sababta u diiday baa markaas riwaayadaasi ay fasiraysa xadiidkan mustafaadaadka aynu eegno rawsada ama eh, bahashan la idhaahdo rawsada waxaa lagu fasiraa saalada ayaa lagu tilmaamaa ama ta geela ama ta dameerka had iyo jeer saalada aan aadka u buurnayna kooban sheekhu waxaabuu isagu leeyahay madhabtan xalaabiladu malaha waa luqada ay dhinacay ka faa'idaysteen ta dameerka qura loo isticmaalaa xadiidka muuqaalkiisa kolkaaynu eegno nebigu maadaamuu leeyahay ani keen waxaa ka muuqanaysa inuu ku gaabsanayo dhagaxaanta oo iyaga keligoodun uu isku nadiifinayo oo aan wax diyaama isticmaalaye wuxuu rabaa dhagaxaantaa inuu isku nadiifiyo aw an nastanjiya biaqala min alaaati axjaam sidaa darteed waxaa laga faa'idaysanayaa haddii qofku ku istijoonayo shay isbarinayo saddex inaanu ka yaraan saddex baa u yar dee meeshu nadiif noqon weydo tiro isdhimanun baa laga dhigaya shan toddoba ilaa intay meeshu nadiif noqonayso laakiin saddex baa yar xadiidku wuxuu tilmaamaya lagu ka faaidsanayna waxaa lagu istijoonaya waa inuu yahay wax daahir ah laakiin dee nijaasi nijaas ma tegsiiso saaladoonoo nijaas waxba ma siinayso shay nadiifa waraaqo iyo haddaad baadiyo joogto dhagaxaan wax nadiifa dabcan aan meeshana dhibaato ulahayn arrinta dahaarada iyo arrinta caafimaadka mar walba dhakhtarkana waynu hadlaynaaye ka caafimaadkuna mar walba way taagan intuu waswaas qaado hadduu dhagaxda isku jeexo qof oo dabeetana dhakhtarka uu kusoo caroodhi ka yimaado dee wuu ka daray maxaanuu ka caraya dhiig buu meeshii kasii daayay waa musiibo weyn waska looma baahna wixii waswaasi wuu inaga hadhan yahay meeshu waa la nadiifinayaa tuwaalana wuu jiraya meelaha ugu xasaasisan wey meeshaas meelaha ugu xasaasisan ee ugu xididada iyo acsaabta badan weyi saa darteed waa in aada qofku u ilaaliya waxaan waxba yeelay na nadiifin karaa tira isdhibanna waa inay noqotaa sida aad ka arkaysa sidaas waxaa ka muuqanaya xadiidka xusnu tacliimi nabiy nebigu sida wanaagsana dadka waxu baraya uu sababeeye wuxuu ihi war si kale kugumaan diidine si aanu macnaha saxaabigii shaqeeyey u muraabsabin baashaan daahir ahayn bui baashaan nijaas ahayn nijaas wax nijaasna laguma dahaaro qaadanayo istifaadaadka xadiiska kuwaasaa ugu muhiimsa adaabtii bay kamid tahay wax fiican oo nadiifa wax wasakhi sii marsanta laftiisuba wasakh ka ilaali wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nebigu nahaa wuxuu diiday an yustanjaa in lagu istijoodo bicadmin laf aw rawtin ama saalo wa qaala wuxuu yihi inahumaa labadaas laa yudahiraani waxba ma nadiifiyaan rawaahu daara qudni wa saxaxa xadiidku waa saxiix wey nebigu wuu diiday saalada geela macnaha saaloo dhan lagu istijoodo iyo waxa la yidhaahdo lafaha waxba ma nadiifiyaan buu xadiidku leeyahy marka aimada qaarkood waxay leeyihin saaladan la diiday waa saaloo dhan ha ahaatee laakiin sababta loo diidaa kala duwanoo ta dameerahana waa nijaas tan xoolahana ixtiraam daraaddeed baa loo daynaya ixtiraam macnaha xoolahan jinka ayaa cunaya saalada xoolaheena lafihiina waxa cunaya jinkiibaa wax ka cunaya ummadaha quudanaya dad iyo dunyada ayaa quudanaya waxaa tudhaalaha daraaddeed loo tudhayaa laga daayo madhabta shaaficigoo kale ee ku tegay in digada xooluhu guud ahaanteedba ay nijaas tahayna waa xadiidka ay qabsanayaan ay daliishanayaan ay leeyihiin mar hadduu nabigu uhi innahumaa laa yubasiraani waxba ma nadiifiyaan kol hadduu kuleeyihi rawdkana tadabeerka qura maahae waxaa lagu tilmaamaa saal oo dhan marka waxay caddaynaysaa in digada xooluhu ay nijaas tahay ay ku tegayaan kaadidoodi iyo digadooda inay nijaas yihiin xooluhu qolyaha kalena markaa waa daahirna iyaguna sidaasay ku macnaynayaan nusuusta marka la daliishanayo qofba buu ufahmaya waaya xadiidku markaa wuxuu diiday in lagu istijoodo laftii iyo digadii xikmadduna waxa weeyaan sidaa uu markaas markii nabiga la weydiiyey wuxuu yihi hiya acaamu ikhwaanikum min aljin dee jinka qolada ah ayay raashin u tahay xikmada kale waxa wey inaha riksun waa wasakh iyo waxba ma nadiifinayaan iyo nadiifna aha qoladaa kalena way kusii xidhiidhaa lafaha laftigoodina waxay u badan yihiin dee inay kudaafad galeen ama wasakhoobeen oo la suuray mararka qaarkood waxaba dhacaysa bakti inuu leeyahay waxaa lagu istijoonaya inuu daahir yahay baa xadiidka laga faaidaysan doonaa waxaa kaloo aynu ka faaidaysanaynaa wixii e, qalalan ee nadiifin kara meesha wasakhdii qashinkuu ka yimi in lagu istijoon karo waxaa kaloo aynu ka faa'idaysanaynaa wixii la ixtiraamayo sida raashinkeenoo kale furinka iyo wixii lamida aadadag ah mamnuuc inay tahay in lagu isdijoodo jinkii iyo ummadaha oo dad iyo dunyaba waxaa iswatay caalamkaa hoos ayaa la wixii ay cunayeen uga ilaaliya dee keeniina hadalkiisabada madcuumaadkeenna wixii aynu cunayna raashinahee qalalan in lagu istijoodo wasakha la yska mariya waa maya masalan qofku haddaanu biyo isticmaalin uu isticmaalo waxyaabahan lagu istijoonayo kale qalalan ma mudahir ba mise waa mubiix oo macnaheedu uu yahay miyuu nadaafad dhamaystiran qaatay mise salaadunbaa uu ku banaysan karaa ee nadaafadiisii waxbaa ka dhiman labada qoloba labada qowlba waa la yidhi labada qowlba waa la yidhi marka waxaa loo tixgelinaya dee kol hadduu qofkii ku cibaadaysanayo si fiicanna waxaan u isticmaalay inuu mudahir yahay oo wax uu nadiifinayo mar hadduu meeshii ku salabeeyey inuu wax nadiifinayo oonu mubiix keliya ahayn ayaa loo qaadanaya waxba ma nadiifinayaan tanun baa lagala baxaya wardigada iyo waxaan adii keentay waxba ma nadiifinayaan maxaa barber yaala manduuqii hadduu kaayo mafhuumku wuxuu noqonayaa war dhagaxaanta adii keenaysaa wax nadiifinaya ayaa laga fahmaya marka inuu aanu mubiix ahayn wax lagu banaysanayo una wax nadiifinaya laga fahmaya wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu uhi ummaddan isagoo u danaynaya oo la talinaya la waa rasuulkii naasix ahaaye annaasixu lamiin istanzihuu waar iska hagaajiya buui ummad yahay min albawl bahasha kaadida la idhaahdo fa ina caammata cadaabi alqabr cadaabulqabriga badankiisu minhu bisababihi kaadidu ka yimaada cadaabalqabriga intiisa badani fa ina caammata cadaabi alqabr cadaabuulqabriga guud ahaantiisa ama intiisa badani minhu kaadidaa u sababa rawaahu daaraqudniy walilxaakim xaakim waxa uu kordhiyey caamada ereygaasu fasirayaa riwaayadani akharu cadaabi alqabr cadaabu intiisa badanin min albawl bisababi albawl kaadidu ka yimaada wahuwa saxiixu lisnaad haddii sanadkiisu saxiix yahay ka ku jira markaas saxeynkana u markhaati furayo adaabta waxaa ka ah uguna muhiimsan aakhirana lagu nabadgelaya iyo adduunyadaba qofku in uu markuu xaajo gudanayo waxa qashinka ahee soo dhaafaya aada jirkiisa uga ilaaliyo inuu aada isaga ilaaliyo wey qofka muslimka ahi waa qof daahira wey marka nebigu wuxuu leeya war kaadida idinku duulduulayso qofka waa lagu cadaabaaye iska ilaaliya waaya xadiidkaas saasu tilmaamay marka qofku wixii kasoo baxaya waa inuu hubsadaa inuu ka dhammaaday meesha uu ku kaajayo wuxuu waa inaanu kusoo duulduulaynin maradiisa aanu ku dhacaynin halka uu ku fadhiisanayo xamaam dee taagaho fadhiya hadduu yahay inuu iska hubsado in lagu sii kaajay oo wasakuu sii leeyahay kale wax dhiba male haddaad biyo ku shubtaad clinikis iska mariso waad ku bayaamisee un maogta si ay bilaashaki u noqoto intood in biyaha ku shubta inaad mara yar isaga mariso intaanad ku fadhiisanin ka hor weliba meelaha public ee dadkao dham isu marayo aad bay muhiim u tahay marka taasuu dardaarankaasuu bixiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam weliba reer magaalka iyo arrinkiisana dee waxwaynu ka garan oo intuu sii daayo daayunbu dhaqaati ama biyo raacin waaba laga yaabaa baadiya qofki inuu qoyaanka iska ilaaliyo xoogaha inta uu soconayo iska yara hubsaday wixii ka dhammaadeen iyo in kale laakiin halkan min qoyaan ilaa qoyaan iyo degdega waa laga fiican yahay soomaalidu waxay idhahdaan laba meelood oo dadku uu ku yaro raago ayaa isagu dee niyinimadii orodka kadlaynta xoolaha laba daba kadlaynaya waxay tahay mooyaane ayay aada ugu dhaqsadaan bay yidhahdeen xamaamka iyo cunada xamaamkana qofku ilbiriqsiyinbu ku jiraya cunadana dee laba saddex daqiiqo ku cunaya u dhaqaajiyiba ilan baylo xoolood baa sugayse marka adigu almuhim dardaarankaasuu bixiye nebigu alafdalu lmubaadaratu biqasli marka iskana ilaali horena isaga maydh intaanay waxaan kugu engegin waxaynu ka faaidaysanay kaadida qofka kasoo baxaysa inay nijaastoon waanka joogin cadaabulqabriga badankiisu taasuu ka yimaada xadiidkiibaa usii markhaati furaya kan bukhaari iyo muslim ku sugnaa nebigu laba xabaalood buu soo mara wuxu uhi innahumaa yucadabaani wamaa yucadabaani bikabiir ama axaduhumaa fakaana laa yastabriu min albawl waama alaakharu fakaana yamshi binamiima laba xabaalood buu soo maray dig iyo demta iyo gariirka iyo qaylada ka baxaysa ilahay maqashinaya markaa wuxu uhi labada qofa halkan ku jira waa cadaaban yihi wax weynna laguma cadaabayo macnaha wax dadku u arkayo inuu weyn yahay ficlan wax weyn weeye kol hadee cadaaba ku mutaysa lakin dadkaa fudaysada labada midkood kaadidun baanu iska hagaajin jirin bu ka kalena dadku isku dir la dhex socon jiray macneed waxa wey naarafuuf buu ah oo dadka ayuu isku xudhin jiray oo isku diri jiray labadaasoo bacdaaba ay keenaan waa kii intuu labada laamood kala jeexay ka taagay yidhi intaanay geedkaasi ingelin in laga fududeeya laga yaaba cadaabalqabriga waxaynu ka faa'iidaysanoo kale cadaabalqabrigu inuu jiro naar iyo janno qofku wixii abaalu leeyihin halkaa ay ka bilaabmaysa muran bay culimadu ka keeneen maxaa dhib ku jira dhib baa ku jirtaiyo waxba kuma jiraan qofku marka waxaan iska nadiifinayo hadduu wax engegan waayo oo dee marka hore gacantiisii isticmaalo dabeedna uu saa nijaastii ku tuuliyo ehm, waa wax jaa-isa ah wey waayo wuxuuna laga maarmaan inuu isnadiifiye laakiin wuu kollayba isticmaali karaa adaabtii bay taasina waxyaabaa ugu muhiimsane waajibkaa wey nijaasta in la iska basriyo waa waajib islaamku ma yaqaano qof yidhaahda wallaahi salaadii baa iga ila baxsatay maalmahan oo jidhkayga iyo maradaydaan daahir ahayn bal markaan labadaa nadiifiyaan tukan doonaa labadan la-aantood intaa cibaadada intan uu ka tegey ma ay buu sii noqday xagu u kacay waa laba wasakood buu isku daray mid cibaado la-aana iyo nijaasa day isku sayriyay qof wacan suraaqata bni maliki radia allahu canhu qaala wuxuu ihi saxaabigaas callamanaa sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuuna baray fi lkhala markaanu xamaamka ku jirno an naqacuda inaanu ku fadhiisanno cala alyusraa lugta bidix inaanu cuskanno wanansiba lyumna midigta midig lugta midigna aanu yaro qotomino macnaa qofkii u kaba loobaa dabcan ama waa kambaruura marka culayskiisa wuxuu yaro saarayaa lugta bidix tan kale midigtana iyadoo u laaban ayuu ka yaro dhigayaa sidii waxuu yaro qotoma rawaahu lbayhaqiyu bisanadin daciif xadiidka daciif weeye laakiin macnaha uu sheegayo waa macno saxa ah. macnaha uu ka hadlaya waa fiican tahay sir weyn baana ku jirta sidaa uu maxamed cali albaar Eh, dhakhtarkaasi uu ka warramayana waxa uu leeyahay waa mucjiso cilmiya oo uu kasii warramay calayhi salaatu wasalaam ah, mindhiciradaa wasakdu ay soo marayso qaarkood waxay u samaysan yihin buui calaa shakli arbaca qaarna waxay u sagmaysan yihiin calaa shakni siin alqaaluuna siin midna sida siinku u samaysan yahay midna afar carabiya afar carabiya dee adiga arko way qalqalloocanta qalqaloocanta saa loo dhigo siinkuna dee waa qalqalooca marka mindhicrada waaweyn saa u qalqalooca kolka uu qofku lugtaa bidix yaro cuskadu baragshar saara ama culays ayay toosayaan mindhicirkii qalqaloocay ee wasakdu ay soo maraysay ama sidaa siinka u waxaysnaa ayaa marka sidaa dhinaca bidixka loo cadaadiyo ayuu toosaya dabeedna wasakda soo bixideedii baa sahlanaanaysa marka xikmadaasaaba ku jirta buu leya shee laa shaka ana hada min aicjaaz اlcilmi fi sunati اlmubahara waana hadihi tacaaliim alxakiima arashida min xakiimin caliim marka xadiidku yaanu quwo badnaanine macnahaasoo jira ayuu sheegaya adaabtii bay ka mid noqotay wixii caafimaadka xoojinayana in la xoojiyo wa can bni ysdad aw isdad can abihi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxa uu leeyahy idaa baala axadukum wardadiiho midkiin hadduu kaadida dhamaysto falyantur ha yaro jiido dakarahu xubinkiisa uu ka kaasi kaadidu soo martay halaaa maraatin saddex jeer rawaahu ibnu maaja bisanadin daciif sanadkiisu xadiidkan waa daciif wuxuuse tilmaamayaa ama sii xoojinayaa haddii uu sugmada ama daciifnimadiisaaba dee la yar dugsado in kaadidii la iska nadiifiyo xadiidkii hore sheegayay asiyaabaha la isaga nadiifinayaabay kamid tahay qofkan kaasi qasabadiisa inuu xoogaa soo yaraa jiido si ay kaadidii uga soo dhamaato kaadida iska soo dhameeyan wey falyantur natrigu waxa weeye jadbi waa liyastakrija baqiyata bawlihi min adakar inuu markaa in yaruu qasabada soo yaro dhaqaajiyo ayay noqon macnaha uu sheegayo alxadiid cala istixbaabi الnasr alaaثa maraati bacda albowl alxikmatu fi dalika huwa ikhraaju baqiyati lbowl si uu kaadida isaga dhameeyo ama yaro lululo ama dee soo yaro jiido soo yar jiidid ba xadiis sheegaya qaala shaykhu lislaam saltu dakari wanasruhu bidcatun walbowlu yukriju yakhruju biabci sheekhaasina hilifu qaaday xadiidku macnaha uu sheegayo maadaama aanu sugmin waid qaala nawowi yanbaqii anlaa yutaabaca alawhaam fainahu yuؤaddii ilaa tamkiini اlwaswasati fi lqalbi qolyaha xeraha ah qaarkood baa si isu jiideen kaaduba joogsan weyde isu jiidaysa fiqigay ku ar dabeedna kuwa khalkhal baa meeshiiba ka dhacayba wixii dee haddii uu baabka waswaaska galo isagu dhibkeedu leeyahay marka macnaheedu kaadida hubso un inay kaa dhamaatay kuma sugmin laakiin ehm, in iska hubso un inay meeshii wixii kaa soo dhamaaday rag iyo dumarba haade qofka wasakdan ka soo baxayso ha iska hubiyo inay waxaan kasoo dhamaato ehm, yuu biyaha ku maydha ogaada inay ka dhamaato waaya wacan ibni cabaasi radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama sa'ala ahla quba qoladii masjidu qubaa deganayd nebigu su-aal buu weydiiyey faqaala markaasaa wuxuu uhi ina allaha yusnii calaykum ilaahay wuu idin ammaanaya faqaaluu waxay idhahdeen innaa anagu nutbicu alxijaara dhagaxaantan waxaanu ka dabageynaa almaaa biyo oo intaanu dhagaxaan ku istijoonno oonu ku nadiifino meesha ayaanu biyana ku istijoonnaa rawaahu lbazaar bisanadin daciif waasluhu fii abi daawuud wasaxaxahu ibnu khusayna ibnu khusayme xadiidka saxiix buu ka dhigay min xadiidi abi hurayra iyadoo abi hurayra uu warinaya radia allahu canhu kaa hore ibnu cabaas buu ahaaye biduuni dikri lxijaara dhagaxaanta iyadoon la sheegin ayuu saxeixna yahay riwaayada abi hureyrena yahay laba siyood buu xadiidkani ku soo arooray iyadoo uu nebigu qoladan su-aalay in lagu ammaanay dhagaxaanta iyo biyaha inay isku dareen iyo riwaayo kaleoo tilmaamaysa in uu yidhi war ilaahay wuu idin ammaanay dee masjidu quba iyo qolada ku tukata fiihi rijaalu yuxibuuna an yatadaharuu rag jecel inay dahaaro qaataan ayaa jooga wallahu yuxibu lmudahiriin ilaahayna wuxuu jeceliyay kuwa nadaafada jecel ee dahaaro qaata waa kanoo ilahay idin ammaanya maxaa samaysaa marka siduu xadiidku saxiixa ku yahay waxa weeye inay ku jawaabeen waa xadiidka abi hureyre ee ibnu khuseyme warinaye inay yidhaahdeen biyahaanu ku istijoonaa biyahaanu isku nadiifinaa riwaayadaasaa saxa laakiin riwaayada sheegaysa dhagxaanta intoonu isku nadiifino ayaanu biyahana raacinaa iyadu lamasjidu مقتص cala taqwa min awali yawmin axaqu an taquuma fiih aaskaasaa ugu haboon inaad ku cibaadaysato maadaama rag daharo qaadanaya joogaan atna allahu calaa ahli quba ixdaa qabaa'il khasraj waa kaa ilahay yihi fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu wallahu yuxibu lmudahiriin xadiidkan wuxuu daliil u yahay in la iska nadiifiyo waxaan la yidhaahdo nijaas in si wanaagsan la isaga nadiifiyo inuu qofku ammaan ku mutaysanayo saddex xaalo ayay ahayd istijaduna saddex qaybood bay ahayd qofku inuu israaciyo shay qallalan oo uu horraysiiyo biyo waata ugu fiican waxaa ku xigay inuu biyo keliya ku gaabsado walaa waa sida dadka reer magaalkii ay u yar bateen waxaa ku xigta in uu shay qallalanoo keliya oo aan biyo wadan qofku isku nadiifiyo hadday saxrati hadday tahay uu istijo qabaa wey mar hadduu qofku iskaga nadiifiyey shay qallalan saxro iyo kaali wax kasta haadee dhameeyey wuu istijo qabaa salaadiina saasuu ku tukan karaa mana soo celinayo baab lqusli wa xukmu ljunub halkan waxaa laynoogu sheegayaa baabkaha ka hadlaya isaguna shayga la idhaahdo maydhashada iyo qofkan jinaabada le goormuu noqon karaa qof jinaabale siduu u maydhanaya maxaa u banaan maxaase ka xaaraana gabadhii caadada lahaydna waa la socotaa inkastoo xaydka baab gaara dhigi doono waayo waa maydhashadii iyo qubayskiiyo wax la idhaahaba nusuustuna waajib bay ka dhigto ilahay baa yidhi wain kuntum junuban faahharuu war hadaad haddaad jinaabo leedihiin dahaaro qaata amarkaasaa ilahay u bixiy walaa junuban ilaa caabirii sabiilin xataa takhtasiluu maydhasho ayaa ilahay u tilmaamaya xikmadda ku jirta jinaabada ka maydhashadeeduna waxa weeya inuu qofku awood helo iyo nashaad oo maydhashadiiba awooddii ka tagtay ugu soo noqonaysa maydhashadaa uu qofku maydhanayo tamar buu ku helaya wacan abi saciidin alkudriy radia allahu canhu qaala qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu ihi almaau min alma rawaahu muslim waasluhu fi lbukhaari xadiidkani waxa uu leeyahay almaau biyaha lagu maydhanayaa min almaai biyo ka yimi qofka daraaddii bay ku sugmaan almaau biyaha aada ku maydhanaysaa waxa ay la waajibayaan maxay min almaai biyo kaa yimi ama jimaac iyo galmaha kaaga yimaadeen ama qofkii isku jinaabooday habeenkii ha kaga yimaadeen riwaayadani waxay tilmaamaysaa qofka goorta la odhan karo wuu jinaabooday maydhi baana ku waajibay waa marka biyo ka yimaadaan sidaasuu warka u caddeeyey xadiidkan maca mustafaadaadkiisa iska dhaafo ka dambe ayaa ka daba yimi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi idaa jalasa marka uu ninku fadhiisto bayna shucaabiha alarbac ooridiisa afarteeda laamood gacmihii adimadiiya kuwaa weeye uma jahadaha dabeetana uu dadaalo faqad wajaba alguslu maydhigii waa waajibay muttafaqun calayhi labada sheekh baa warintiisa isla waafaqay bukhaari iyo muslim wazaada muslimun waxa uu kordhiyey wain lam yunzil biyomayay ka iman khatar cadiim waa meelahan dhalinyarada aada loogu sharxi karayn wey <laughs> <laughs> soobtuhum baa dilay baa la yidhi <laughs> afcarabi in lagu dhaafay noqonaysa macnaha xadiidkanina wuxuu sheegayaa ninku marka uu xaaskiisa la kulmo jimaac sameeyo yaanay biyihii tarankuba ka imanine kol haddii camaliyadaa iyo eh, ficilkaa uu fuliyey maydrhigii waa lagu leeyahay marka labada xadiid waad arkaysa si toos ayay isaga hor yimaadeen kaa horena waa marka wax ka yimaadaan bui kanina muxuu yihi wain lam yunzil anzala yunzil wain lam yunzil yaan waxba ka imanin keebaa la raacaya baa isweydiinle marka kan danbaa la raacaya kanina waa naasif kaa horena waa mansuuq kana lagu camal falaya waaya cabso macnaha waxa wey qofkan waaxihiisa un wey uma jahadahaana dee juhdigu kolle waa ficilka uu qofkani sameeyey dadaalku uu kala kulmee tacabku uu ka waajibay faqad wajaba alquslu mar hadduu qofkii halkaa fadhiistuu jimaac sameeye maydhigi waa waajibay riwaayadan kale waxba yay ka imanin bay ku kordhiso riwaayada muslim baa dheeraadna ah intaa wain lam yunzil ah, ashucab larbacu huna yadaa almar'ati warijlaaha wajuluusu rajuli baynaha athnaaءa aljimac huwa alyaq ana nafsa alilaaj bتغيib الxashafة muujib bاlغsl almuraad bاljahdi huna alkad bxarakat xadiidka sidanuu u hadlay ka hore wixii aynu kasoo fahmno meesha ka saaraya marka kanana lagu camal falaya wey faqad wajaba اlgusl fiihi dalaalة calى anahu laysa calى اlfawr wa huwa iجmac اculamaء maydhigu inaanu macnaha waajib ahayn in markiiba laga maydho janaabada waa sunne inaad ka maydhato wakti aan ka fogeyn waktigii camaliyadda laakiin wuu iska joogi karaa qof isagoo muddo janaabada wuu joogi karaa wa can umi salamata waxaa laga warinayaa ana umma sulaym wahiya imra'atu abi alxa abi alxa xaaskiisii weyi dabcan saad garan dee anasna way sii wadatay xokayntii nebiga anas loodhanayo hooyo ayay u tahay umusulayn mujaahidada caalimado weyn wey waaya qaalat waxay tidhi yaa rasuul allah rasuul allaw ina allaha laa yastaxii min alxaq ilaahay xaqa kama xishoode eh fahal cala almar'ati miyaa lagu leeyahay gabadhii alquslu mayri miyuu ku waajibaa gabadha ida xtalamat marka ay ka yimaadaan biyihii qofka ilaahay ka abuurayay markay iyadii ka yimaadaan keligeed qaala nacam nebigu markaa wuxuu ihi ha idaa ra'at ilmaa marka ay aragto biyo ama kuwii ilaahay ka abuuraya qofka markay ka yimaadaan iyada muttafaqun calayh islaamtani saasay tidhi waa islaam xaqa ku dhiiran xishoodkeedii kama arrintani kamay kaxaynin ilahay xaqa kama xishoodabay ordhacaasay u samayso waxay leedahay islaantii marka ay aragto iyadoo dee maaragtay huruda in camaliyadi jirto kale kolka ay aragto maydhima lagu leeyay haabuu nebigu uri marka laakiin ay xaqiiqo heshee wax soo baxaa xadiidka waxa aynu ka faa'idaysanaynaa sida ninka habeenkii uu wax maaragtay isugu jinaaboon kale inay gabadhuna la mid tahay waxa labaad aynu ka faa'idaysanaynaa ixtilaamkan iyo qofkan haddii habeenkii dee isagoo hurda waxaasi jiedhaan oo safmar ay kusoo maraan <laughs> waa safmarkaasi inaanay taasi ahayn nuqsaan xagga diinta ah nuqsaani kuma imanina qofka awooddiisa wax ka baxsanoo soo maray un weeye mararka qaarkoodna dee hamadiisa oo yar baratuu ku iman karaa mar caafimaadkiisa wax kaysan yihiinoo dee haddaad wax baratiin loo badan cuntaad habeenkii hidigto danba waxaway kaaga sii noqon caafimaadka wax ka sii yihiin way noqon karta waxaa halkaa ka muuqda oo kale ruuxa dumariyo dee sida ninkoo kale inay leedahay biyaha tarankuu leeya oo kale inay iyana leedahay ilaahay baa taa wax ka sheego waxau uhi innaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiican basiira qofkii bani aadamkahaa waxaan ka abuuray nudfa isku dhex jirta waa xayawaankii manawiga ahaa ee dhex gelaya buwaydadii hooyada markaa labadaa shay ee midna aabbaha ka imanaya midna hooyada isdhex gelaya ayaa la tilmaamay xishood baa xadiidku ilaahay uu sugay oo ilaahay xishoodka uu leeyaho waa xishood u qalma waa ko waxaynu ka faa'idaysano lixaad xishoodku inaanu kuu diidin cilmiga iyo kororsigiisa way habboon tahay si qurux badan ama bogasho leh ama adaab leh inaad su-aasha usoo dhigto aan kakanayn afkana lagu ballaarinayn laakiin inaad wixii aada garan weydo weydiiso aad bay u habboonta sidaa daraaddeed baa usluubka quruxda badana islaamtani usoo dhigtay si aanu nebigu uga xishoonin waxay hordhac yarba u samayso ilaahay ma xishoodaba isxaaqa kama xishooda adna xaqaa ka xishoon wey wixii arrimaha diinta uu qofku u baahan yahay waa inuu weydiiyo sidaa daraaddeed ayaa maaragtay nebigu arrintan uga jawaabay calayhi salaatu wasalaam goorta qofku had iyo jeer habeenkii wuu ku riyoon karaa isagoo wax alarkay ama wax kasii yihiin waxaase shardiga inuu ku xisaabtamo xaqiiqo oo maaragtay uu wax arko waxuu mani u maleeyo waa inuu arko haddii laakiin uu wax ku riyoodo laakiin waxba aanu arag ama qoyaanan minaha inuu arko ama xubinkiiba uu qabto waxba kasoo bixin waxba laguma leh wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ka sheegay oo uu yidhi fi lmar'ati ruux dumara oo taraa fii manaamiha hurdadeeda dhexdeeda waxay arkaysaa maa yara arajulu qofku waxa uu arkayo ninku wuxuu arkayo gabadha aragta wuxuu u fidyooday oo uu amray qaala wuxuu ihi takhtasilu way maydhanaysa mar haddii ay isku wax aragtoo dabeetana ay maaragta ixtilaamkaasi k wax ka yimaadaan sida xadiidka hore fasirayo takhtasilu mutafaqun calayh zaada muslim faqaalat ummu salama ummu salama oridii nebiga abaa waxay tidhi wahal yakuunu haada oo arrintaasi miyay dhacdaayoo dumarka miyaa sida ragga wax ka yimaadaa qaala nebigu wuxuu ihi nacam haa famin ayna yakuunu haddaa xaggeebuu ka ahaanaya ashabahu ekaanshuhu haddaa xagguu ka yimaadaa bii waaye ekaanshahan ilmuhu hooyadii u egaado waxa iyada ka imanayaa sababa nudfadaa iyo shayga ka imanaya ayaa hiddasibayaashan ay la socdaan oo sababu noqonaya haddaan laakiin iyadii waxba ka imanaynin maxaa ilmuhu dee uu uga egaadaa muxuu ilmuhu u shabahaya haddaba si cilmiya ayuu u qanciyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waaya marka xadiidkani wuxuu tusinayaa marka iyadii ay aragto wuxuu ninku arko jimaaca iyo waxaa markay ku riyooda qusligaasi wuu waajibay marka laakiin wax ka yimaada islaamtanina dee umu sulayn iyo umu salaman ayo iskaga kaa darni oo intaa waxaad ka eegeysaa magacyaasha iyo eh, wixii rag xadiis ku jiriy waa inaad la socotaa umu salama iyo umu sulaym umu sulaym soo sheegnay anas weydi umu sulamana dee waa waxay kamid tahay abu salama ka dhintay waa waridii nabiga caleyhi salaatu wasalaam min ummahaati lmuminiin bay ka tahay xadiidku wuxuu la macneeyey xadiidkii kale uu nabigu tilmaamayey marka biyaha tarankii hooyadu ay horeeyaan inuu ama haalib noqdaan inuu iyada weegaanayo haddii kalena aabba masalada intaa dambe saynis ahaan macnaha ay leedahay iyo mucjisada ku jirta unbuu sheekhu sii sharxayaa mararka qaarkood hidasidayaasha la socda kuwa hooyada iyo kuwa aabaha la socda in ay keeni karaan ilmuhu inuu u ebaado waalidka ama waalid ka shisheeyaba waa kii dee xadiidku ahaa facasaa an yakuuna nasacahu cirqun in qofka xidid shishaba jiidan karo wacan caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yaktasilu min arbacin afar shay ayuu nebi maxamed ka maydhan jiray waxaynu maraynaa adabiyaadkii waxaynu maraynaa muujibaat lgusl mayriga maxaa keena sababu noqda afar shay buu ka maydhan jiray min aljanaaba jinaabada wuu ka maydhan jiray wa yowma aljumuca jumcahana waa u maydhan jiray wa min alxijaama toobinka uu istoobayna wuu ka maydhan jiray wa min gasli lmayit mayd uu maydhay daraadiina wuu u maydhan jiray rawa abu daawud saxaabu ibnu khusayma xadiidku waa maaragtay daciif qaybi waa saxiixo dee jinaabada iyo jumcada loo maydha laakiin qaybahan dambe ayaa daciifa labada dambe qaar darajada xasanka gaarsiiyeyna waa jiraan oo soo yaro xoojiyey labada hore ka maydhashadooda ayaa waajiba labada dambena qofku isagaa xoro ah hadduu ka maydha iyo hadduu iska daayo saasaa loo fahmaya jinaabada in laga maydhaa inay waajibtay dee nusuustaa saxeixa sariixa cad baynu soo aragna jumcada in loo maydhanayana waynu soo arki doonaa inuu waajibta waynu gaari quslu yawmi ljumuca waajibun calaa kulli muxtalim waxaan la yidhaahda toorinka isagu maaragtay qawi maaha ikhtiyaar buu qofkuu leeyahy ana nabiya ixtajama wasallaa walam yatawada horaynu usoo marnay qofku haddii maydka uu maydho in dee naskaynu kusoo dhexdhexaadinay wuxuu ahaa labada nasa kale daciif ba ahaane in asxaabta qaarkoodna maydhan jireen qaarkoodna iska day jireen wacan abi hurayrata radia allahu canhu fii qisati sumaamata bni afaal qisadii ninkii humaame la odhan jiray nin gaaloo lasoo qabtay buu ahaa oo tiir tiirarka masaajidka mid kamida lagu xidhay qisadiisu way dheeraydo waa laga sheekeeyey inta baabkan maydhiga inaga khusaysaa intanay ahayd qisadaa waxaa ku jirtay cindamaa aslama ninkaa gaalka ee masaajidka ku xidhnaa markuu islaamay wa amarahu amarahu nebigu waxa uu faray an yaktasila inuu maydho wa amarahu nabiyu an yaktasila nebiguna uu faray inuu maydho wuu sii socday xadiidku xagga hore iyo xagga dambeba nin gaaloo lasoo qabtay madax ahaa la odhan jiray magaciisa sumaamat bna asaar tiirarkaa masaajidka mid ka mid a ah lagu xidhay waa kii nabiga markaa uu soo marayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaasuu lahaa warbal waran maxaad haysaa dee wuxuu lahaa hadii dee igu gallabaysatana ninkuu abaalgudayaana haddaad idishana nin lagu aarsan karoo weyn baanah haddii aad isii daysana ama haddaad adduun doontana dee waxaad doontaad heli maxbuus munaawaraad dhiibanayo asxaabtuna ninkaas sida wanaagsan ee dee suluugiis iyo dhaqankiisu ahaa a iska jeclaan in la sii daayo markii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii eh, sii daayay wuu islaamay dabeedna wuxuu ihi maydho almuhim waxa aynu halkaa ka faa'idaysanaynaa muujibaat lqusl waxyaabaha keena maydhiga waxa ka mid a ah. qofkoo ilaahay hanuunka uu furo oo islaama intuu gaal ahaa kadib hadduu qofku islaamo maydhi baa lagu leeyay xataa hadduu diinta caayo oo uu dib u ashahaato ogabay wuu soo islaamaye walow haba isu dhawaadeen oo ilbiriqtiyabaha udhaxeeyeene mar hadduu diinta caayo albaabkaasu ka booday albaabkii gaalnimada ayuu ka galay haddana hadduu dib u ashaato kii islaamku kasoo galay ha maydho markaa ugu darki kan mufsidka ahe madowe diintiiyo ilaahay caayaya inaad tidhaahdo xamaamkana xamaamkana ogow waaya xikmadda ku jirtaa waxa weeye gaal la yidhi yaaba kollay dee jinaabo iyo wax hagaagsan oo uu iska wada maydhmaydhi jiray may jirin marka hays nadaafaddu ha noqoto mid xagga qalbiga iyo mid jirkaba ah waa intuu jinaabooyin iyo wax ku biireena ah. ila waa kuwan qaarkood aynay maaragtay si aan u gudnayn ayaa laga yaabaa inaan tahaaradiisuna u gudnayn waxaa kale oo meesha ku jirta dee kulaylkii kufrigana ha ka qabowsado waxa fuqahadu ay markaasi raaciyaan kol haddii la yidhaha iska kulaylkii kufriga ha iska reebo cidiyaha timaha hoose iyo timahan kore iyo waxaanaha raaciyo ha iska nadiifiyo waanay dhacdayba oo dee nebigu nin ninbuu ku yihi alqi canka shacra kufr waa sanadkiisu ma xuma waar iska tuur iska xir timihii gaalnimada almuhim ma waajib baa mise mayrigan isaga ahay waa sunne waa masale khilaafiya laakiin kolkaad axaadiista eegto soo noqnoqonaysa waxay u badanayaan inuu sunno wanaagsan yahay sunno mu-akada yahay qaala alkhaaabi akharu ahli اlcilm cala istixbaabi اlgusl laa cala iijaabi waqad ajmaca alculamaau cala mashruuciyati اliqtisaal ila ana bacdahum yara alwujuub wa bacduhum yara alistixbaab oo mar wal oo qofku uu soo islaamo mayso aroonin nebigu odhan jira maydho mararka qaarkood ba qabaa'il soo islaami jireen wada maydha muu odhan jirin marka inuu sunno yahay baa loo badinaya sunno aada u wanaagsan muujibaatulqusli kaasaad ku daraysa qofkii soo islaamo tacaaliimta islaamka la siinayo shahaadadii loo laqimay cibaadadii la farayay in la dahaaradiina la ydhawo wacan abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala nabigu wuxuu yihi guslu yawmi ljumuca maalinka jumcaha dad yahow maydhashadiisu waliba waa raggii waajibun waajib buu ku yahay calaa kulli muxtalin qof kasta oo qaangaara ah. qof kasta oo qaangaara ah waajib buu ku yahay muujibaat lkufr waxyaabaha mayriga keenaya waajibinaya waxaa kamid a ah ama mayrigala keenaya sababu noqonaya jumcaha maalinka jumcaha inuu jumcaha qofku maydho ida jaa axadakum اljumuca falyaktasil daahirka xadiidku markaa inuu waajib yahay baaba ka muuqanaya khilaafka culimada waynu xusi doonaa taksiisu mashruuciyat lgusli yowma aljumuca wa birijaali duna الnisa raggii baa lagu sii waajibiyey daliilun calaa ana alqusla huwa lisalaati اljumuca mar haddii dee raggii arrinku gaar ku yahay waxaa la doonayaa ururka noocan oo kale ee salaada jumcaha lagu gudanayo ee la isugu imanayo inuu carafuun ka soo uro uri aanay carbonaanu ka soo bixin liita inaan shunuuf la yeelanina laakiin caraf udgoon dadka uu ka soo baxo sababta markaa lagu jideeyeyna taasaabay ahayd mar dadka wax kasoo yala waxay soo kasoo shaqayn jireen beerihii dabeedna waa lasoo dhididaya mararka qaarkood baa dhar culus la gashan yahay kolkii jumcadii sidaa lagu yimaado dadkiina uu batu dheega isku qabto urbaa soo baxaysoo riix ur liidato saa darteed baa dabeedna la faraysi masjidku u noqdo meeshii lagu raaxaysanaya lagu nafisayo aanay ruuxu iyo qulubtu u didin ayaa dabeedna la yidhi hala maydho maydha baa layihi marka waaya iyo maalinkan oo ciida ciidina waata la ysu qurxiyo khayru yawmin dalacat calayhi shamsu yawmu ljumuca maalin khayr badan wey markaa qofkii haysta soo shaqaysta laakiin kolku jimcada tegayay dharkiisana ha soo hagaaji jirhkiisana haynaga soo hagaaji salabaadada urayana haynaga ilaaliyo khatar cadiya waktiguna waa kulayl aad bay runtii dhib u leeyihi markuu qaar urayo mid halkaa hortaada ku waxay kusii gashanya ama uu iska bixiyo waxaa laga yaabaa khushuucdii way kaa lumaysa intaad afka dhan isaga yaro maroorinayso ayaa khushuucdii ay kaa lumaysa ah, saas kadalik jumcadaynu ku gaari doonaaye waxyaabaha la karaahaysadee kamid markaa inuu dee qofku shaarubihi iska nadiifiyo ciddiyihii iska nadiifiyo udgoon soo marsado waxyaabaha dambi dhaafka keenaya weeye dadka isjeclaysiinaya masjidka loogu soo hiyoobi kare lagu jeclaanayo can sabuurata bni jundubi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxu uhi man tawada'a yowma aljumucati maalinka jumce qofka weysaysta fabiha biha wa nicmat dee waanu ku filantah kifaaya fa bisunati akhada almutawadi wey sunadiibuu ku dhegay wa nicmati sunna sunnihuna u wanaagsan waman iktasala qofka maydha falguslu afdalu maydhigu uu kasii fadli badan yahi rawaahu lkhamsa waxasanahu tirmidi xadiidku waa saxiix nusuus badan muuqaalkoodu yahay maydiga jumcuhu inuu waajib yahay baa soo aroortay laakiin inuu sunno aada u adag yahay oo amarkani amar sunnaa ah uu yahay waxaa sii iftiiminaya xadiidkan iyo xadiidkii kale isaguna tilmaamaya cusmaan baa soo galay oo dabeedna markaasuu halkaa cumar yaro canaanto khudbadda akhriya wal xagaad ku habsaantay markaasuu yihi wallaahi kamaan siyaadinin inaan soo weysaystay uun walwudua aydana waa kii lahaa ma intaad habsaanto aad weliba soo maydhan inaad wayse keliya ku qaabsato hadduu waajib asxaabtu waxaa odhan lahan cusmaana orad soo maydho wayse socon mayse waaya man tawada'a yowma aljumuca fa biha fa akhada biha sunnihii buu qabsaday wa nicma sunuhuna u wanaagsanyay laakiin ka maydhaa sii fadli badan dahaba jumhuuru lculamaa wa minhum alaimatu larbaca afarta madhab baa ka mid eh, ilaa ana gusla yowma aljumucati mustaxabun hayru waajib inuu markaa sunno yahay ayaa intooda badan ay ku tegeen xadiidkan iyo dee kaa kale aynu sheegnayna waa dariishanayaan qolyaha qaarkoodoo waajib ku tegay waa jiraan markaa inta uu sharxayu soo ururinaya waa mas'aladaasni wacan caliyin radia allahu canhu qaala kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yuqri'una alqur'aana qur'aanka ayuu noo akriyay maa lam yakun junuban haddaanu ahayn mid jinaabo leh rawaahu axmed walkhamsa wahada lafdu tirmidi waxasanahu wasaxaxahu ibnu xibaan xadiidku waa saxiix weeye xadiidkan cali uu warinayo wuxuu leeya nabigu wuxuu noo akhrii jiray qur-aanka kariimka ah inuu dee jinaabo leeyahay mooyaane hadduu jinaabo leeyahay qur-aanka kariimka ah ma uu akhrii jiray looma akrii jirin wuu ka joogsan jiray muujibaat lqusli baynu ku jirnaa ila maydha maxaa sababa qur-aanka akrintiisa markaad doonaysa inaad qur-aanka akrido adigoo jinaabo laha akriin laakiin maydho ayuu xadiidkana cadaynaya xaydkiina halkiisay nugu tegi waay maa yukhadu min alxadiid taxriimu qira'ati lqur'aani alkariimi cala aljunub qofkii jinaabada lahaa waa ka xaraam inuu qur-aankii akriyo qaala shaykh taqiyuddiin ajmaca alaima aimadu waxay isla waafaqeen buuri malaawasay u badan yihiine calaa taxriimi qiraa'ati alqur'aani liljunub jawaazi qiraa'ati alqur'aani lilmuxdis kii laakiin aan janaabada lahayne iska bilaa weysada ahaa dusha wuu ka akhriyi karaa waxaad ka fahamtay qur'aanka kariimka ah iyo akhrintiisu fadliga ay leeyihiin kol haddii layidhi dahaaro buuro ah oo dhammaystiran ha loo dahaaro qaato fadliga ay leeyihiin iyo qur-aanka beridiisa ka baraya iyo ka baranayaba in markaa ay dahaaro ku akhrisanayaan khayrukum man tacalama alqur'aana wa waxaynu ka faaidaysanay wujuubu tacdiimi alqur'aani waxtiraami ilaahay qur'aankiisa in la weyneeyo oo la ixtiraamo barakada fahamkiisa ayaa ku jirta innahu laqur'aanu kariimu fii kitaabin maknuun laa yamasuhu ila almubaharuun fii suxufin mukaramatin marfuuca mudahara wa min ihaanati lqur'aan qur-aankii oo la ihaanaysto waxaa ka mida buu sheekhu yihi kitaabatuhu cala alawaani in fujaana lagu qoro wallawxaat iyo boodrhan allatii tuudacu bijaanibi suwar wa fii majaalisi lahwi wamaa xadata akhiira min tajsiimi kalimaati alqur'aan ila akhirih markaa muujibaadka ayay ka mid tahay inuu qofki isagoo daahira oo aan kii akriya waa masalo khilaafiya laakiin qowlka culimadu ay u bateen ayaa kaas wacan abi saciidin uhuriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau hi idaa ataa axadukum midkiin hadduu dad yahow u tago ahlahu xaaskiisa hadduu midi u tago waa galmadii iyo jimaacii baa la yala uma araada uu doono an yacuuda inuu ku noqdo laba kacday sameeyo falyatawada ha weysaysto baynahumaa labada dhexdooda wuduu'an weyse ha weysaysto rawaahu muslim baa wariyey zaada alxaakim xaakim isagu waxaa u kordhiyey fainahu anshatu lilcawd noqodkaa buu noqonaya taasaa u wanaagsan walilarbacati can caaisha radia allahu canha aimada kale waxay kordhiyeen iyagoo caaisho ka warinaya qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxa uu ahaa yanaamu uu seexanayay wa huwa junuubun isaga oo jinaabo leh min kayri an yamasa maan isagoon biyaba taabaninba wa huwa macluul riwaayadan dambe waa cilaysan tahay xadiidkani waxa uu tilmaamayaa in qofku marka uu maaragtay marka uu jimaac sameeyo iyo kulan wax labaadna uu doono inuu dahaaro qaato oo maaragtay ugu yaraan weyso inuu weyso qaato maydhiguna uu kasii wanaagsan yahay maydhigu wuu kasii fiican yahay haddii la isweydiiyo maydhigan maxaa loo waajibiyey ama mar walba jinaabadii u daba soconaya iyadoo kaadidii kolka ay kasoo baxdaba qofkii aan la odhanin maydo isku meelna ay kasoo baxeen dee isku hawl baanay ahayn isku camali isku maaragtay barnaamij maha labadaasi eh, qofkani markuu hawshan sameeyo waxa imanaya dhidid baa iman kara waxa imanaya futuur iyo daal baa imanaya waysadan uu weysiisanayo iyo maydhiga labaduba nashaato iyo awood bay u kordhinayaan tamar saa uu xadiidku sheegay fa inahu anshatu lilcabd waa kuwa dhakhaatiirtu idhahdo qofku hadduu maala jimaac sameeyo wuxuu u dhigmaa mid sideedi lix kilomitr orday lix kilomitr haddaad orodo bal ka war mayr iyo weyseba waad u baahanta ah, qofku had jeer markuu soo daalo wuxuu idhaahdaa ehm, iyo sug bal horta si aan u nasto aan in biyaa isku rogay sooma dhacdo qofkii itaalka sahlaada dagaal buu kale <laughs> waaw dagaal iyo orod bageliye ehm, waxa weeye inuu maydho uu ehm, yaraana weysiisto sida xadiidkani tilmaamayo tamartiisiibaa soo noqonaysa hadduu doonayo xataa wax kale inuu sameeyo tamartiisii si ay usoo noqoto waa inuu weysiistaabu xadiidkani leeyahy falyatawada baynahuma wuduan wudu aimada qaarkood baa waxay ku yaro fasiraan wudu xagga luqada waa nadaafad iyo tahaaro marka nadaafad ha sameeyo ha istijooda bay ku macnayen laakiin kuma cada ya far waaweyn buu nabigu kusii qoray oo wuxuu hi wuduan wlmasder yuakidu caamila masderka qaybaha ugu muhiimsan buu ka mid tahay qaybta muakid licaamili la ydhaha haddii waysada wax lagu sii fasirila kale wuduuan buu leey wayso ha weysaysto wayso aan ahayn istijey waxaa ma mayrigiina uu kasii wanaagsan yahy riwaayadan dambe wuxuuna tilmaamaysaa mararka qaarkood dee nebigu in aanu maaragtay intuu iska seexdo isagoon waxba weysaysanin buu seexan jiray way u banaantay qofku isagoon weysaysanin maydhanna wuu seexan karaa waase sida wanaagsan baa lagaaga hadlaya ee qofkii tamarta u kordhinaysa ee qiimaha badan riwaayada saxiixaynku waxay ahayd liannahu kaana yatawada liajli nawm walakli washurbi waljimaac wuxuu u weysiisan jiray nebigu markuu seexanayo u weysiisan jiray markuu wax cunayo iyo wax cabayo iyo marka uu maragtay jimaac samaynaya intaba waysadu mar walba quwad bay kordhisaa shaydaankay eridaa waa nuur bay kordhisaa mar walba waxay kor u qaadaysaa qofka shucuurkiisa iyo dareenkiisa fainahu anshau lilcawd marka muujibaat lgusli iyo muujibaat lwudu labadaba waxaa noqon kara qofka oo jinaabo leh qofka oo doonaya mucaawada inuu sameeyo noqdo <coughs> halkaasuu waktiga ku dhamaada wallahu subxana wa tacala alam